alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii shanaad ee ka mida ah kitaabkii kitaabu tawxiid aladii huwa xaqullahi cala alcabiid ou iska lahaa sheekh moxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmatullaahi calayh waxaynu soo gaarnay baabkii ahaa man xaqaqa tawxiida dakhala aljannata biqayri xisaabin masaa-ishiisa fiihii baabkaa waxaa ku dhex sugan masaa'ilu masalooyin baa ku dhex sugan al-uulaa masalada koobaad macrifatu maraatibi nnaasi dadka darajooyinkooda iyo maraatibtooda barashada la baranayo weeye fi towxiidi keliyeelidda ilaahay la keli yeelayo ay ku kala sarreeyaan oo hadda waxaa ka mid ahaa dadkaynu soo marray toddobaatan kun oo ruux oo jannada gelaysa oo aan xisaab iyo cadaab midna soo marayn tilmaamo ilaahayeenna waa soo marnay oo laa yastarquun walaa yaktawuun walaa yatatayaruun wa calaa rabbihim yatawakkaluun wuxuu musanifku marka u deliishanayaa arrinka ay ku muteen jannada inuu yahay darajooyinka tawxiidka ay ka gaareen baa wuxuu yahay mid aad u sarreeya oo dad badan ka sarreeya athaaniyatu masalada labaad macnaa taxqiiqihi towxiidka meelayntiisa iyo xaqiijintiisaiyo sugiddiisa macnaheeda wey oo macnaheedu muxuu noqon towxiidka in laga fogeeyo shirkiga saasuu wax kugu taraya laakiin towxiid iyo shirki baan isku wadaya haddaad tidhaahdid towxiid wax kuu taraya markaa maaha ahaaliatu masalada saddexaad hanaa'uhu ilaahay ammaantiisa weeye calaa ibraahiima nebi ibraahim dushii uu ammaanay bikownihi ahaanshihiisa uu yahayna uu ku ammaanay lam yaku ibraahim inuusan ahayn min almushrikiina mushrikiinta mid ka tirsan ilaahay nebi ibraahim taasuu ku ammaana inuusan mushrikiinta ka tirsanayn alraabicatu masalada afraad hanaa'uhu ilaahay ammaantiisii weeye calaa saadaati alwliyaa'i awliyada madaxdoodii iyo ugaasyadoodii uu ammaanay dushooda kuna ammaanay bisalaamatihim ka badbaadidooda min ashirki shirkiga ay ka badbaadeen waaladiina hum birabbihim laa yushrikuun waxay ku ammaanan yihiin rabbigood inaysan shirki u samayn saadaat alwliyaa owliyada dadkii madaxda u ahaa weyu alkhaamisatu anaauhu calaa saadaati اlwliyaai bisalaamatihim maxaa ku xiga idinka maxaa idiin qoran min shirkin ah, min ashirki ma idiin qoran taha ah, isku midkii weye macnaheedu wuxuu noqonayaa inay shirki ka badbaadeen bay ku ammaano ama alhaa wadato ama yayse wadan weliba kanay qoran baad moodaa qurux badan yahay min ashirki shirkii ay ka badbaadeen hadduu yahay kii yaraa iyo kii weynaaba alkhaamisatu masalada shanaad kownu tarki ruqyati isku tufidda tagitaanka laga tegayo ahaanshaheeda iyo walkayi isgubidda oo laga tago min taxqiiqi tawxiidi towxiidka ka dhabayntiisii ay ka mid tahay wuxuu rabaa masaladan inuu u daliishado meeshii ahaa toddobaatankaa kuni maxay ku mutaysteen laa yastarquun walaa yaktawuun walaa yatadayaruun yastarquunna waa maxay markay wax soo gaaraan inay cidi ku tufta ama quraan ha lagu tufa ama sunnaha lagu tufa ama wax kaloon ka hor imaanayn ha lagu tufe maysan codsan jirin ogaadana hal qofku inuu codsado inay cidi qur-aan ku akhrida hadduu xanuunsan yahay xaaraanah waa bannaanta inaad adigu cid caawiso qof xanuunsan oo asagoon kuu yeeran intaad u tagtay aad adkaar iyo duca soo akhridin ayana waa mashruuc ajar baad ka heli waxa uu ka hadlayaa waxa weeye xadiidku inaad qof codsatay oo tiraahda kaala igu akhri iyo inaad adigu isku akhridi kee kuu fadli badan buu ka hadlaya xadiidka waxaa ka muuqata tala saarashada waxay ka gaareen inaysan qofna odhan igu tuf laakiin nebigeennu saxaabada sala allahu calayhi wasalam oo radiallahu canhum wuu u tilmaamay qaar ka midoo badan wuxuu yidhi lagu tufo qaarkood wuxuu yidhi cid idinku tufta raadsada tufitaanka qofka wax lagu tufayaa marka farqi udhexeeyo qofna wax wanaagsan iyo qur'aan iyo duca saxa ah lagu tufi tufitaanna waa tufitaankii jaahiligu ay aqoon jireenoo wax shirkii ay ku tufi jireen kaas waa ceebaysan yahay wax khaldanoo qofka lagu tufayo wixii wanaagsanoo laakiin qofka lagu tufo hadduu asagu codsado iyo haddii adugu aad ugu talagashidba midkoodna xaaraan maaha xadiidku marka wuxuu ka qaatay kownu tarki ruqyati isku tufidda weliba ruqyati maaha waa inaad adigu codsatid taas ayada ah ka tegitaankeeda iyo walkayi isgubitaanka ka tegitaankiisa inaad codsatid min taxqiiqi tawxiidi tawxiidka sugitaankiisa ay ka mid tahay asaadisatu masalada lixaad kownuljaamici midka isu geynaya ahaanshihiisa weeye litilka taas alkhisaali ee arrimaha ah huwa tawakulu uu yahay tala saarashada oo waa maxay taxqiidka towxiidkaoo la xaqiijiyo waxyaalaha isugu kaa kulminaya waxaa ka mid ah inuu qofku ka tago inuu dadka weyddiisto inay ku tufaan inuu iska daayo in la gubo inuu iska daayo baasaysiga inuu ku dadaalo tala saarashada ilaahay intuba waxay keenayaan waxaa weeye tawakulkiibay keenayaan tawakulka iyo xooggiisa tala saarashada ilahay uu tala saartay keenayaan kownuljaamici midka isu geynaya ahaanshihiisa litilka taa alkhisaari ee arrimaha oo xadiidku soo sheegay huwa tawakulu leanna markii la soo sheegay laa yastarquun walaa yaktawuun walaa yatatayaruun saddex markii la tilmaamay wa calaa rabbihim yatawakaluun baa wa calaa rabbihim yatawakaluuna sifo afraad maahane saddexdaa horea lagu xoojinayaayo waxa saddexdaa ku xambaarayba waa tala saaradka asaabicatu masalada toddobaad oo baabka laga qaadanayo ogaada baabka wuxuu ka kooban yahay abwaabtu inta badan aayaad qur-aan ah iyo aqwaal saxaabada iyo dadka ka dambeeyey intoodibu inta isku soo duudubo wuxuu leeya masaa'il baa ku sugan oo laga faa'iidaysanaya asaabicatu masalada toddobaad cumqu cilmi saxaabati saxaabada cilmigooda sii qododheeraantiisa weeye xeeldheeraanshaha uu xeel dheeraayo aad u sii fogaa limacrifatihim garashadooda ay garteen annahum dadkaas toddobaatanka kuna lam yanaaluu inaysan ku gaarin daalika arrinkaasoo bilaa cadaabin walaa xisaab ah ilaa bicamalin camal maahan u fiiriya saxaabadu markay warka falanqaynayeen oo yidhaahdeen toddobaatankaa waayo wax yidhi kumaysan jirin toddobaatankaa kun waa quraysh wax yidhina kumaysan jirin waa xabasho iyo waa soomaali iyo waa cid kale midna laakiin waxay ka hadleen oo jannada lagu mutaystay acmaal bay ahayd yay ahaayeen waa kuwii islaamnimada lagu dhalay oo shirki aan ku dhicin maye waa inagoo muwaxidiin ah maye waa qofka qalbigiisu jilicsan yahay maye waa qofka shahiidka kulli waa acmaal nasab iyo daato meel taagan ma aha saxaabadu marka waxay fahmeen waxa jannada lagu mutaystaaye waa camal waxa cadaabka lagu galaana waa camal cilmigoodaa marka waxaa cumqiga waa shayga aadka u qota dheer cilmigooda cilmi aad u baaxad weyn u qota dheer oo fiiro dheer ayuu ahaa cilmu saxaaba ayib athaaminatu masalada sideedaad xirsuhum waa saxaabada ku dadaalidooda calal khayri wanaagga ay ku dadaalayeen oo sidee ugu dadaaleen markuu nebigu inta howl u sheegay ka dhaqaajiyo ka hinqaday iskamaysan fadhiisana falanqayn bay bilaabeen dadka noocaani waayo maxay u falanqaynayeen inay ku jiraan iyo in kale iska fiirinayeen tilmaamaha meesha ka dhici doona hadday ku jiraanna inay bishaaraystaan haddaysan ku jirinna ay raadiyaan tilmaamahan marka dad aad khayrka ugu dadaalaya ayay ahaayeen ataasicatu masalada sagaalaad fadiilatu haadihi tan ayada ah dheeraadkeeda iyo wanaaggeeda weeye ummati ee ummadda ah waa ummadda nebi moxamed bilkimiyati xagga tirsiga iyo walkayfiyati iyo xagga qaabkaba oo kimiyada waxaa laga wadaa nebigu markuu arkay habeenkii la dheelmay ama haddii la yidhaahdaa manaam mututuule iyo muuqaallo tiro badan wuxuu nebigu arkay wixii uu arkay wixii ugu tira badnaa inay ummaddiisa ahaayeen ummaddii nebi muuse ugu tira badnayd ummaddii nebi muusena waxaa ka tira batay ummaddii nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam waa bilkimiya walkayfiyatina waxaa laga wadaa ummaddii ayagoo sidaa u tira badnayd ummatu muxamed ahayd oo ummadihii kale ka tira badnayd baa waxaa ka soo dhexbaxay toddobaatan kun oo jannada ilaahay gelaya bilaa cadaabin walaa xisaab kayfiyaduna waa taas alcaashiratu masalada tobnaad fadiilatu asxaabi muusa nabi muuse asxaabtiisa fadligooda iyo wanaagooda weeye oo xaggee laga qaadan kaalinta labaad wixii u soo galay xagga tira badnaanta ummadda nebi moxamed ummadda nebi muusey ahayd ilaa nebi moxamed markuu arkay tira badnaantooda uu moodayba ummaddiisii uu yidhi ummaddaydii baan mooda alxaadiyata casharata masalada koob iyo tobnaad cardul umami ummadihii u bandhigidooda weeye calayhi nebigeenna dushiisa loo bandhigay calayhi salaatu wasalaam nebigeenna ummadihii baa la tusay ilaa uu arkay nebi hal nin la socdo nebi laba nin la socdaan nebi kooxi la socoto nebi aan cidna la socon somaynaan soo marin maxaa faa'iidaha ku jirta nebiga ummadaha in la tuso laba faa'iida labada way ku jiraan nebiga dad badan baa beeniyo ummaddii loo soo diray ah samarsiin bay nebiga u tahay marka sala allahu calayhi wasalam a haddii aad ummad ku beenisay aragtay waxaad ogaataa nebi maxamed inaad tahay nebiga ummadda adduunka ugu badan ay rumaysan tahay faa'iido labaadna way u leedahayo nebigeenna dee waxaa loo sheegahayaa ummadiisu inay tahay ummadaha ummadaha ugu badan xagga islaamnimada marka la yidhaahdo marka labadaa faa'iido sabar oo dhibkan ku soo gaaraya ku sabar maadaamay ummadaadu tahay ummada ummadaha ugu badan xagga khayrka ahaaniyata casharata masalada labiyo tobnaad anna kulla ummatin ummad kasta tuxsharu waa la keeni doonaayoo lasoo xashirin doonaa waxdahaa keligeed xaalo ay tahay maca nebiyihaa nebigeeda la jirankiisa ayadoo ah ummad walba iyo nebigeeda waa la isla keenaya oo waxaynu soo marnay nebigu inuu arkay hal nebi oo qofna la socon iyo nebi qof la socdo iyo mid laba la socoto waxaani qiyaamadana saas weeyo nebi walbeetaba ummaddiisa asagaa la imaanaya ahaaliata casharata masalada saddex iyo tobnaad qilatu man dad yaraanshahood weeye ay yar yihiin istajaaba ajiibay oo yeelay lil ambiyaa'i ambiyada ambiyada ilaahi dadka warkoodii u hoggaansamay oo ateecay oo warkoodii qaatay inay yar yihiin marka loo fiiriyo dadka beeniyey sababtoo a ah nebi aan cidno la socon ayuu nebigu arkay nebiga cidna la socon marka inta rumaysay iyo intaan rumayn yaa badan dee inta aan rumayn baa badan sababtoo a ah cidno ma rumaynba nebigaas ayib alraabicata casharata masalada afar iyo tobnaad anna man ruuxa lam yujib uusan u jawaabin hu asaga axadun qofna nebiga aan rumayn oo raacin ya'tii wuu imaanayaa waxdahu keliya xaaluu yahay ha nebigii inta ilaahay uu soo diray uu yidhi dad waxgaarsii oo aan hal qof oo dadkii ka midana ah nebigaa ah rumayn qiyaamada isagoo keligiisuu imaanaya inuu keligii yimaadana nebigaasu kuma eedaysna waxaa eedaysan ee cambaaraysan ee ceebaysana waa dadkii loo soo diray sababtoo afariintii ah wuu gaarsiiyey mas-uuliyaddiisii uu ka soo baxay ayagaa khaladka sameeyey alkhaamisata casharata masalada shan iyo tobnaad hamaratu haada kan asagaa midhihiisa weeye alcilmi ee cilmiga ah iyo aqoonta wa huwa asaguna cadamu liqhtiraari waa inaan lagu kadsoomin bilkarati badnaanta iyo wa cadamu zuhdi inaan la yaraysan oo laga tegin filqilati yaraanta maxaa laga wadaa haddaad aragtay maanta soo ogaatay nebi keligii imaanaya qiyaamada ama nebi hal qof uu la socdo ama nebi laba qof ay la socoto ama nebi raaqi iyo kooxo toban iyo saddex inta udhaxaysa uu la socdaad ogaatay macnaheedu ma waxa weeye maadaamuu dadka nebigaasu la yimid laga tira badan yahay inuusan waxba meesha ku hayn maya macnaheedu ma waxaa weeye dadka beeniyey iyo dadka rumeeyey maadaamay kuwa beeniyey badan yihiin in meesha loo badan yahay la raaco maya wuxuu nebigu xadiidka aynugu baray badnaanta inaadan ku kadsoomin yaraantana adan yaraysan maalan dad baad aragta iskhilaafsan qolyo waa tiro badan yihiin waa carrakawaa qolyana waa yar yihiin labadii qolena waa iskhilaafsan yihiin inaad tiraahdi meesha loo badan yahaa raacayo halkaasaa la isaga badan yahay adoon daliil ku salaynin kuwaana maadaama yaryihin waa isaga tegayaa taasuu xadiidku ka digahay qofka badnaan iyo yarayn midna dadka iyo ururada iyo dawaa'ifta laguma qaymeeya waxaa lagu qaymeeya muxuu hayaa sida awgeed qur-aanka kariimka u fiirso wa in tutic akara man fil ardi yudiluuka arlada iyo ciidda dusheeda dadka ku nool badankooda haddaad adeecdid way ku dhuminayaan agariyada makhluuqa dhulka ku dulnoolo jinka iyo insiga ah intooda badan waa dhunsanta intaa hanuunsana waa wax yar wax yar weeye marka badnaanta ha ku kadsoomin yaraantana ha yaraysan koox yar iyo dad yar ha yaraysan waxaad wax ku qaymaysaa kitaabka ilaaha iyo sunnada nebiga qolyahana ma waafaqsan yihiin kuwaanise ma kofiyihiin miisaankaagu taa ha noqoto asaadisata masalada lix iyo tobnaad alruksatu waa bannayntii laysu banneeyey fi ruqyati in la isaga tufo min alcayni isha iyo walxumati iyo qaniyada iyo sunta oo waynu soo marnayo ninkii yidhi markii eh, waxaa weeye la iqaniinay maxaad samayse lagu yidhi wuxuu yidhi dee waxaan sameeyey cid igu tuftaan dalbaday oo xaggee ka keentay xadiid baan maqlay laa ruqyata ilaa min caynin waxuma marka way bannaan tahay haddii halaq iyo bahal ku qaniino inaad tidhahda war ha laygu tufo hadday ilu ku hayso in lagugu tufana ayana way bannaan tahay wax dhiba ma leh asaabicata casharata masalada toddobiyo tobnaad cumqu cilmi salafi salafkii iyo dadkii horoo wanaagsanaa cilmigooda iyo aqoontooda xeeldheeraantiisa weeye liqowlihi hadalkiisaana ku tusinaya uu yidhi qad axsana wanaag buu sameeye man ruuxii intahaa ku gaabsada ilaa maa shay xaggii samica uu maqlay walaakin kada wa kada sidaas iyo sidaasaa dhacdo anna xadiid baan maqlay iga dhegaysta oo markuu sidaas eh, axadu salaf uu lahaa macnaheedu waxaa weeye muusan odhan maadaabood kan sheegtay anna aan kan sheegay kaygaa saxa kaaguna waa khalad lakiin wuxu yidhi hadaad xadiidkaa maqashay laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatin intiina aad ku gaabsatay oo aad tufitaan dalabtay ala alilaahay intii soo gaartay haddaad ku gaabsatay wanaag baad samaysay laakiin bal aniguna xadiid baan hayaaye xadiidkaan ila fiiri sidaasaa marka waxay ku tusinaysaa aqoontooda inay ahay aqoon bisil fa culima waxaa la ogaaday anna alxadiida xadiidka alwale ee hore oo sheegaya il iyo waxa la isaga tufi karaa iyo sun laa yukhaalifu inuusan khilaafayn ahaaniya xadiidka labaad nusakhda qayb baa waxay qoraan lam yukhaalif inuusan khilaafin ayib marka inuu qofku codsado markii dhibaata soo gaarto war halle u tufooy u yidhaahdo way bannaan tahay laakiin sidii kamaalka iyo dhammaystiranka ahayd baa ka hoos baxaysa kamaalkii dhammaystiranku waa in adigu isku tufti qofku hadday cidu u timaado yidhaahdaan waa kugu tufaynaa inuu yidhahdo waxbay u tufmaysaane dhaaf asaguna sax ma ah oo nebigaaba inta malku jibriil iyo u yimaadeen bay ku tufeen calayhi salaatu wasalaam nebiga laftirkiisaa caaisha ku tuftay mana uusan diidino dhaafa muusan odhan marka haddii qofkuuu tufoo kuu yimaado ayaduna kamaalka diidi mayse sunnadii nebigana waa tahay ogolow qodobka labaad waxaa weeye hadduu qof kuu yimaada inaad ogolaatid qof baa kuu yimid inaan kugu tufaan rabaabi waad ogolaatay ayaduna waa sax marka waa qof ogolaaday iyo qof diiday iyo mid codsaday saddexdaas athaaminata casharata masalada siddeed iyo tobnaad bucdu salafi salafka ka fogaanshahoodii wey salafku waa dadkii hore ahlu khayrka ah saxaabadii nebiga taabiciintii taabiciinta kuwiisii raac atbaacu taabiciin ka fogaanshahooda can madxi linsaani qofka ammaanidiisa ay ka fogaadaan bimaa shay lagu ammaano laysa aan ahayn fiihi dhexdiisa mid ku sugan oo se la qaniinay ee taabiciga ahaa markii la qaniinay ou yidhi xali anaa soo jeeday wuxuu ka baqay in la yidhahdo ninkaasu xala salaad ku soo jeeday sida awgeed ayuu iska leexiye wuxuu yidhi laakiin anugu xala salaad kuma soo jeedin qofku markuu soo jeedo saddex qaab saddexdaba waa u soo jeedi karaa kow inuu yahay qof tukanaya oo salaad ku jira labo mashquul uu mashquulsan yaho danihiisa kale ku mashquulsan yahay inuu ku soo jeedo saddex wax u diiday inuu gam'aba inay jiraanba waaba la qaniinayba shaqaba ma hayo laakiin ama istirays baa ku kacsan ama waxa weeyaan qof baa inta ka xanaajiya hurdadii ka tagtay ama waa xanaaqay dhib kaloo haysta hurdada u diidan intoo maadaamay suurtagal tahay wuxuu diidanaa in la moodo inuu salaad ku soo jeeday markaasuu yidhi aniga salaad kuma soo jeedin marka waxay ku tusinaysaa waxay aad ugu dadaali jireen inay cibaadaystaan wax aysan mudnaynna aan lagu ammaanin saasay aad u dadaalayeen innaga laakiin waxaa laga yaabaa inaynan aynagu cibaado badnayn oo camalkeennuba uu iska yaryahay aynu jeclaysanno in la ina buunbuuniyo oo wax aynaan gaarin oo tilmaanteeda lahayn la inagu ammaano ataasicata casharata masalada sagaaliyo tobnaad qowluhu nebiga oraahdiisii weeye calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi anta adugu cukaashow minhum toddobaatanka kun ayaad ka mid taha qowluhu nebiga oraahdiisa uu yidhi anta minhum calamun waxaa ka sugan calaamad iyo astaan oo min aclaami nubuwati nebinimada calaamadehdii ka mid ah oo maxay taha waa laba midkood markuu nebigu yidhi cukaashe anta minhum toddobaatankaasad ka mid tahay hadday ahayd warbixin nebigu uu dhiibay nin nool inuu nebigu ku yidhaahdo dadka ahlu jannaha ee jannada galaya ee weliba xisaab iyo cadaab aan marayn baad ka mid tahay waxaa ka mid a ah mucjisooyinkii nebiga nebigu waa dhintay saxaabigii muddo dher buu ka dambeeyey nebiga mana usan gaaloobin diintii kama bixin sidii uu ilaahay waxa diinta ilahay asagoo u toosan buu dhintay sidii nebigu u tilmaamay marka inuu ku dul dhinto shahiiday wax aan la gaarin oo nebigu ka sii warramay sidiina ku dhacday noqonaysaayo waa mucjiso nebi waxay jaanib kale ka noqonaysaa anta minhum duca nebigu u duceeyey haday ahaydna mucjisooyinka nebiga ee culammada qaar ku dareen oo waxay leyn dee nebiga dacwadiisii la aqbalay laakiin waxaad ogaataa in qofka dacwo iyo baryo ilaahay uu weydiistay laga aqbalaayo mucjisinimo nebi keliya kuma tusto oo dee ilaahay nebi keliya wax kama aqbala dadka kaleba waxbuu ka aqbalaa haddii intaad maanta ilaahay wax ka barida ilaahay ku siiyo oo waxaan leenahay mucjiso waxay arrinkaas u tahay inaad nebi tahay maya maya alcishruuna masalada labaatanaad fadiilatu cukaashata saxaabiga cukaasho la yidhaahdo fadligiisii weeyaan oo maxaa ku tusinaya inuu jannada geli doono asagoon xisaab iyo cadaab midna soo marin nebiguna uu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam alxaadiyatu walcishruun masalada labaatan iyo koobaad isticmaalu lmacaariid sarbeebaha in la isticmaalo wey almacaariid waa sarbeebaha sarbeeba isticmaalidood weeye oo markuu cukaashe nebigu u duceeyey dee waxaynu soo marray nin kale inuu istaago yidhi annaha lagu daro ma lagugu daraya nebigu muusan odhan janno geli maysid muusan odhan laakiin wuxuu ku yidhi sabaqaka bihaa cukaasha hawshaa cukaashaa kaaga hormaray inuu nebigu yidhaahdo sabaqaka bihaa cukaasha cukaashaa kaaga hormaray ninkaana albaabkii halkaa uu kaga xirmo shalay baynu soo marray maxaa keenayaynu nidhi maxaa ninkan loo ohan waaya aduguna ka mid baata bal ka jawaaba wadda furan inay noqotuu nebigu diidan albaabkaasuu soo xehiyo kow ra'yi labaad baa jiray wax badanaan shala sheeg sheegna wuxuu ku aaday cukaasha saacad saacad ijaabu dacwo ah ninkaana wakhtigiibaa ka dhammaaday halkaas waa labo qolyaha waxay yidhahaan ninku munaafiq buu ahaa nebiguna inuu meesha ku ceebeeyuu diidanaa waa saddex saddex baan haya weli waxbaa dhiman shan baa shalay shan aniguna ma gaarsiina culimmadaa ka soo guriyo ibn xajar oo kaleeto munaafiq buu ahaa haddii la yihahdo munaafiq bu hadee saxaabadu inaysan munaafiqiin ahayn baa asal ahayd munaafiq maaha midda kale nin munaafiqu meeshaasoo kale intuu isku soo dhariijiyo inuu yihahdo ducaha la ii ma fududa marka munaafiq maahayn albaabkuu diidanaa nebigu inuu furo calayhi salaatu wasalaam wuxuuna ogaa dad badan oon istaahilin meesha inay joogaan marka hawshaasuu nebigu xirayay calayhi salaatu wasalaam saacatu istijaabay ahaydoo wakhti dacwada la aqbalayay ahayd kabacdina hawshaas ayadaahi way xihantay oo wakhti dheer kabacdi buu yidhi annahaa la igu daro ayaduna meesha wey wuxuu nebigu ogaa cukaasha tala saarashada meesha uu ka gaaray inuusan ninkaani ka gaarin nebigu waa oga calayhi salaatu wasalaam ayib athaaniyatu walcishruun masalada labaatan iyo labaad xusnu khuluqihi nebiga dabeecad wanaaggiisii weeye sala allahu calayhi wasalam sababtu waxaa weeyaan ninkii asaga ahaana waa u jawaabay oo weliba waa qanciye wax ninkii nuqsaan ku keenana nebigu uma sheegin sabaqaka bihaa cukaasha cukaasha kaaga hormaraaley bas hawshii uu rabayoo ahayd aniga qoryaha la igu darana ma laga yeelin wax nuqsaan ku keena oo hadhow lagu dhaleeceeyo layihahda alla waanta dhulkaa lagugu jidaa sida dhallinyaradu ay yidhaahdaan oo kaleetana nebigu ma samayn calayhi salaatu wasalaam marka akhlaaq wanaagay ka mid taha nebiga baabulkhawfi min ashirk baabulkhawfi cabsidii ayuu u baab yahaa mina shirki gaalnimada iyo shirkiga laga cabsado oo laga baqo oo maxaad kaga baqin waxaad mar walba wadnaha farta uga haynaysaa waran maa shirki ku dhacda oo camalkaagu bura baabkaani abwaabta kitaabka oo lixdan iyo dhowrka ahayd marka la tiriyo waa baabka afraad haddii baabka koobaad lagu daro haddii laga reebana baabka saddexaad buu noqonaya wuxuu musanifku baabkan ku sheegi doonaa shan adilla ah laba aayadood iyo saddex xadiis buu ku sheegi doonaa baabkan iyo abwaabtii hore in la israaciyo waa isku qurux badan yihiin oo si wanaagsan buu mu'alifku sameeyey sababtu waxa weeye waxa jannada ilaahay kuu keenayo kuu waajibinaya markuu ku baray ayuu wuxuu kuu tilmaamayaa jannadaa ilaahay maxaad ku waayi kartaa shirkiga ka mida waxaad ku waayi karti alelhi shirki buu ku barayaa iska ilaali shirkiga iska ilaali baabulkhawfi min ashirki shirkigoo laga baqa ayuu baab yahay iyo wa qowlillaahi ilaahay hadalkiisa tacaala casa qalib hayow jalla weynaayo uu yidhi inna allaaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in lala wadaajiyo bihi asaga wayakfiru ilaah wuu dhaafaa maa wixii duuna daalika shirki ka soo haray liman ruux buu alla u dhaafaa yashaa'u alla uu doono inna allaaha laa yakfiru an yushraka bihi shirki in loo sameeyo ilaahi ma dhaafo shirkigaasoo gaalnimadii weynayd ah iyo nifaaqa iyo munaafaqnimada ictiqaadiga ah ilaahay ma dhaafayo wayakfiru maa duuna daalika liman yashaau wixii shirki ka soo haray oo dembioo qofku uu galo ilaahay ruuxuu rabuu u dhaafaa xataa adoon toobadkeenin bay ayaa dhici karta ilaahay inuu kuu dhaafo ayib meeshaa marka waxaa ka soo baxay ina allaha laa yakfiru an yushraka haddii ay tahay shirkiga weyn midaan la dhaafin haduu yahay oo aan dembi weyn oo gaalnimoa ilaahay dhaafin halkaas su-aal baa ka timid ah nebiyullaahi ibraahiim ayaan arki doonaa wuxuu leeyahay rabbi innahunna adlalna kaiira min annaasi faman tabicanii fa innahu minii waman casaanii fa innaka hafuuru raxiim shirki buu ka hadlayay ilaahuw qofkii asnaamta ha ateeco aniga nebi ibraahiima idiida oo i caasiya dee waxaa weeye ilaahayow hafuur raxiim baa oo shirki ilaahiba ma dhaafee mushrik baad kafuurraxiim u tahay muxuu leeyihi waa midda labaadee nebiyullaahi ciise in tucadibhum fa innahum cibaaduka ilaahuw haddaad gaaladaa cadaabtid waa addoommadaadii wa in takfir lahum haddaad u dembi dhaaftidna casiisulxakiim baad ilaahayow tahay marka mushrik haddaad u dhaaftid maxaa maxaa laga wadaa waxay culimmadu leeyihiin labada nebiba duca ay u duceeyeen mushrikiin ma maahane waa warbixin ay dhiibayaan oo ilaahayow haddaad u dhaaftidna waa addoommadaadii haddaadan u dhaafinna waa kaasa waa waad awoodaa marka waa warbixin bas waa ikhbaar ee duca ay u duceeyeen ma aha waxaa labaadoo suurtooda in tucadibhum iyo haddii laga wada inay tahay wixii dembi oo ay galeen oon shirki gaarsiisnayn haddaad u cadaabtid waa addoommadaada haddii kalena qafuurraxiim baa tahay waxaa saddexaadoo suurtowda ilaahow haddii aad u dhaaftid waa hadday toobad keenaan waxa laga warramayo waxaa afraadoo suurtooda inta ambiyadu markay hadlayaan inay tahay intaysan ogaanin ilaahay inuu dhaafo inuusan dhaafin shirkiga laakiin markay ogaadeen ilaahay shirki inuusan dhaafin waa joojiyeen hawshaas ayada ah ayib la yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ilaahay shirki in loo sameeyo ma dhaafo ogow waa haddaan laga toobadkeenin laakiin haddaad ka toobadkeento ilahay wuu kuu dhaafaya saxaabadii nebigu oo nebigu diinta u bandhigay oo soo islaamay dee mushrikiin bay ahayn waagii hore nebigaa tawxiidka u wada qabtay marka intaan tawxiidka loo qaban maxay ahayd mushrikiin ilaahna waa ka dhaafa shirkigii markay toobad keeneen islaameen wayakfiru maa duuna daalika liman yashaau wixii shirki ka soo haray ilahay wuu dhaafa laakiin yuu dhaafaa liman yashaau adigu marka maku jirtaa qolyuhu ilaahay doonay inuu u dhaafo toobad la'aan ilaahay u dhaafayo mise kuma jirtid ma ogid mar haddaadan ogeyn cibaadadaada cibaadayso ilaahayna ka baq subxana wa tacaala wa qaala wuxuu yidhi alkhaliilu kuwa alla jeclaa waa nebi ibraahima calayhi salaam wajnubnii ilaahyow iga dheere aniga iyo wa baniya carruurtaydaba an nacbuda inaan caabudno al asnaama asnaamta sanam in la caabudo buu ka baqayaa nebi ibraahim wuxuu leeyahay ilaahu naga dheere hadduu nebiyullaahi ibraahiim ka baqayo uu leeyahay ilaahu iga dheere ilaahu iga nabadgeli iyo ilaahu aan ka tago labadaba wax ka xeel dheer buu ku ducaystoo ah ilaahu aanaan aniyo asnaam in la caabuda aanaan isaragba ilaahuna kala foge junub junubna ilah uga dheere wey aad kala foga aniga shirki marka nebiyullaahi ibraahim hadduu ka aamin noqon waayo sidaa uga baqayo inaad adigu isdhigatidoo tidhaahdid soomaali maxamed baa la yidhaahdayo boqol boqol muslim baan ahayoo waxa weye qof naga afqurmi mahayo jannadan wada gelaynaa oo aad bahashi meelba dhigatidba arrinkaasi sax maaha mar walba cabsatid ilaahw shirkiga iga ilaali ilaahw iga ilaali ilahuw iga ilaali waa inaad tidhahdid ayib nebiyulaahi ibraahim waa duceeyey asaguna waa ducaystay carruurtiisana waa u duceeyey ilaahu aniga iyo carruurtaydaba naga dheeree inaan sanab caabudno carruurtu waa kuwe laba ra'yi baa jira carruurtii uu dhalay oo dee nebi ibraahim nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq ba asagaa dhalay marka labadaa wiil oo dhalay buu u ducaynayay haddii sidaa la yidhaahdo ilaahay dacwadii nebi ibraahim waa aqbalay oo dee nebi ibraahim nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq midna sanab ma caabudin haddii la yidhaahdo laakiin waxa laga wadaa wax kasta oo nebi aadam nebi ibraahim ka farcamaya waa dadka maanta dunida jooga nebi ibraahim ka farcamayeen badankooda ama la odhan karaa kulligoodba dadka noocaasa haddii loola jeedo kulligood oo nebi ibraahim wixii isaga ka dambeeya oo ka farcamayna waxay leeyihin culamadu dacwadiisi lama aqbalin oo kulligood dee muwaxidiin maysan wada noqonin qayb gaalaana waa la helay qayb mushrikiinna waa la helay suuratulbaqara allah wuxuu ku sheegay inuu caruurtiisa u duceeyey oo beydkan asaga aya markii la yidhi ka warqab waid yarfacu ibraahimu lqawaacida min albeyt waxa weeyaan waydibtala ibraahiima rabbuhu bikalimaatin aayaadkaas markii laga hadlaaya buu waxaa la yidhi caruurtaydana ilaahayow buu yidhi markaasaa ilah wxu laa yanaalu cahdi aalimiin qolyaha daalimiinta ah ballankayga wanaagsanoo inay diinta hogaamiyaal ku noqdaana ma gaarhaan waxaa ilaahay ka warramoo qur ku sheegay wa min duriyati maa muxsinun wa daalimun caruurtoodii waxaa ka mid ah mid wanaagsan iyo kuwa daalimiin oo shirki ku dhacay labadaba way ka mid yihiin caruurta ayaga ka farcma dadkan maanta dunya jooga qaybna muslimiin yihiin qaybna ay gaala yihiin marka labadaa ra'yaba way jiraan wa filxadiidi xadiidka waxaa ku dhex sugnaa xadiid baa waxaa ku dhex sugnaa akhwafu maa shay midka loogu cabsi badan yahay oo akhaafu aan idinkaga baqayo calaykum dusheenna a-shirku waa gaalnimada al asqaru ee yar gaalnimo yar fa su'ila waa la weydiiyey canhu xaggiisa nebigaa la weydiiyo waxaa la yidhi gaalnimada yar tahay maxay tahaa fa qaala wuxuu yidhi alriyaa'u waa istus waa istustus buu yidhi istususku waa maxay waxaa jira istusus iyo sumcu istususku waa wax ku saabsan aragtida maalan salaad baad tukanaysaa waxaad rabtaa dadku intay ku arkaan inay yidhaahdaan arkanaa salaad quruxsanaa nebiga baad mooddaa inuu barayba marka waa wax aragtida ku saabsan waxbaad samaynaysaa marka telefoonka bananka la sheekhay khayrlasi ayib marka taas waa qodoba waa wax ku saabsan aragtida sumcadu waxa weeye waxaad samaynaysaa wax waxbaad akhrinaysaa maalan cashar baad akhrinaysaa qur-aan baad akhrinaysaa darsi baad gelaysaa maxaad alaad jeedinaysaa markaasaad waxaad isu naashnaashaysaa oo hadalka u qurxinaysaa oo laga yaabaa xataa waxaadan u dhalan inaad iska raadisid in la yidhaahdo arkana ah, suu iska siinahaya soomaad arkaynin soomaad maqlayn suu qur-aanka u codkiisa quruxdaysan maqlaysi marka sumcadu waa wixii maqalka ku saabsan in lagu maqlo oo lagugu ammaano ru'yaduna waa wixii aragti ku saabsan in lagu arko oo lagugu amaano marka nebigu wuxuu leeyahay shirkiga yar waxaa ka mid ah alriyaau istustus munaafiqiinta lagu yaqaana yuraa'uuna naasa inay dadka istusiyaan salaad hadduu tukanaya dadku istusin sidaa ogeed u fiirso qofka munaafiqah salaada subax iyo salaada ceshaha inuu jamaaco yimaado waa ku adagta aqalu salaata cala lmunaafiqiin soo nebigu ma ohan waa labadaas salaad sababtu waa maxay waa labada salaadood jamacada ugu yarta awalba camalkiisu istusus buu ahaa duhurkii iyo casarka iyo ilyartu markay isqabato oo duhurkii inta masaajida lagu soo wada tukado qadadii la aadahayo casarkii shaqooyinka laga wada dilaamahayo sufuuftu soo buuxinaya sababtaa wuxuu rabaa in lagu ammaano laakiin markay ceshihii iyo subaxii noqoto wuxuu isleeyahay meeshaa kastan fiican kama jiro kugu ammaanaya mar haddaan dad fiican ka jirin ama gurigaaga isaga tuka ama waxbaha tukano faraha ka qaato ilahay darti kama ah yuraa'una annaas ayib marka nebigu aad buu ummadda uga baqayaa halkaas ayada ah meeshii waxaa ka soo baxay marka nebigeenna sala allahu calayhi wasalama inuu shirkiga inooga baqayo inaynu ku dhacno weliba shirkiga yar waxaa jira nebigeennu sala allahu calayhi wasalama inuu axaadiid ku sheegay inuu yidhi wax shirkiya ah idinkaga baqi maayo ummatu moxamed haddaad tihiin adduunyo inaad ku fidnowdaan oo isku laysaan unbaan idinkaga baqaye wax shirkiyo aan idinkaga baqayaa ma jiro halkaana maxaa ku qoran inuu nebigu shirki inaan ku dhacna aad inooga baqayo waliba akhwaf aad uga cabsanayo waxyaalaha ugu baqaya inooga baqaya waxa ugu daranna ay tahay shirkiga yar waayo shirkiga weyn waa laska waa layska wada ilaalin karaa laakiin shirkigan yarkaa waxyaalo badan baa laga yaabaa inay kugu soo dhex dhuuntaan xoogaa magac raadis iyo ammaan jecli iyo maxaa xala ah marka waxaa laga yaabaa shirkiga nebigu uu yidhi idinkaga baqi maayo waa shirkiga weyn oo gaalnimadao diinta looga baxayo shirkiga uu yidhi waa idinkaga baqayaana waa kan yar waa tafsiir mid ka xoog badan baa jiro waan ogaan doonaa insha allah abwaab gooni a inoogu imaan doontaa inay ummadan qayb ka midaba gaaloobi doonto nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummatu muxamedka waysan kulligood wad doonin ayib waxaa jirta axaadiid ku soo aroortay waxa ummaddiisa ugu cabsi badan yahay inay tahay zahratu dunya adduunyada dhaldhalaalkeeda waxaa ka a ah waxyaalaha nebigu uu yidhi aad baan ugu cabsi badanahaa qowmuluudka waxay samayn jireen khaniisnimada ah. waxaa ka mid a ah waxyaaluhu yidhi ummaddayda aad baan uga baqahayaa munaafiqun caliimu lisaan qof munaafiq ah oo uurka gaal ah oo aan imaan qalbigiisa kaga jirin weliba aftahan aad waxa weyaan fasiixu balaaqadiisa iyo aftahnimadiisa la yaabahayo haddana munaafiqaho diintii majaxaabinhaya nebigu waa tilmaama kaasna inuu uga baqahayo ayib culimmadu marka waxay tilmaama waxaa laga yaabaa waa dadka qaar ka ah ama xilliyada qaar ka ah ama meelaha qaar ka mid ah ayaa suurtagal ah ayib xadiidkan waxaa jiray alfaad ka mid ah oo eh, culimmada qaar yidhahdaan fiicnaan lahayd shuraaxda kitaabkan sharaxday inuu musanifku meesha ku qora xadiidkaas markuu riyadii nebigu ka hadlay sal alla alay waslam iyo istususkii ayuu wuxuu yidhi qiyaamada markii la isu yimaado baa ilaahay dadkii adduunkan markay cibaado samaynayaan dadka isku tusin jiray inta la hadlo wuxuu leeyahay idhabuu waxaad aadaan ilaa man turaa'uun dadkii adduunyada aad iska gadi jirteen orda aada ayaga bal waxaad ka fiirisaan inay maanta abaalmar idin siiyaan oo janno idin geeyaan cadaabna idinka badbaadiyan ee dhaafuu ilaahay ku odhanaya wax keenaya qiyaamada ilaahay inuu naxariistiisa kaa durjiyo maanta yaysan karkaarka ku weydaarin wa can ibni mascuudin cabdulaahi bni mascuud waxaa laga wariyay radi allaahu canhu anna rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man qofkii maata geeriyooda wal xaal huwa asaguna yadcuu uu baryayo maxaa halkaa idinku xiga lilaahi min duunilah idin qora ah, min duunilah idiin qori maayo wa huwa asagoo niddan mid ilaahay la siman oo shabbaha dakhala naara naartu gelaya rawahu lbuhaariyu buhari baa wariy buhaari waxaa ku qoran man maata wa huwa yadcuu min duuni illaahi niddan min duunillahi baa ku qoran min duunillahi waa laga yaabaa qaybo ka mida ah ku saaroy laakiin bukhaari intaan ka arkay laba meelood min duuniillaahi baa ku qoran hmm. man maata wahuwa yadcuu lilaahi soo maa ya Ah. Ah. Ah. marka nidigu waa shabiih shabiihan weeye wa huwa yadcuu asagoo ugu yeeraya lilaahi alle niddan ay shabiihan mid la mida leeyahay ilaahay wax shabahaa jira sidaa qofkii yidhaahda rawahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday can jaabir bni cabdilaahina uga sugnaaday can jaabirina jaabirna uga sugnaaday radi allahu anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man ruuxii laqiya la kulma allaaha alle laa yushriku xaal uusan la wadaajinayn bihi alle shay-an waxba dakhala wuxuu gelayaa aljannata jannaduu gelaya waman qofkii laqiya la kulma hu alle yushriku xaaluu la wadaajinaya bihi alle shay-an shayna waxna dakhala naara naarta ayuu gelaya ayib xadiidkani waa laba qaybood man maata wahuwa yadcuu lilaahi niddan qofkii asagoo cid ilaahay ka sokaysa baryaya ama ilaahi baa cidu wax la leedahay leh sidaa ku dhintay naar ilaahay buu gelaya weliba ha gale weligii wuu ku jirayaa ka soo bixi maayo qofkii shirki ku dhintay oo gaalnimo shirkiya qabri la galay waa u dhammaatay qofkaas ah, waa u dhammaatay kaasi marka waa mid kan kale waxaa weeye qofkii ilaahay la kulma kaasuu ka soo horjeeda cagsi asagoon ilaahay u shirki samaynayn jannadu gelaya inuu kaasi janno gelaya maadaamuu tawxiid qabri la galayna shaki kuma jiro laakiin janno gelitaankaa laba u qaybsama saan horay u tilmaanay gelitaan awaliyahoo marka ugu horraysaba inuu galaba iyo gelitaan ma'aaliyahoo aakhirkiisa unbuu ku dambayn doonaa walow marka horeba ha la soo cadaabay haddii la doono mar un jannada ilaahay uu gel qof jannada ilaahay galana kama soo baxo ayib kan dambe qaybta ugu dambaysa waman laqiyahu yushriku bihi shay-an kii hore unbuu la mid yaho naarta inuu gelayo qofkaasi waana gelitaan abadi ah oo usan weligii ka baxaynin ayib weligii ka bixi maayo nidka ilaahi loo sameeyooo shirkiga ah laba u qaybsamaa kow nid iyo shabiihid gaalnimadii weynaydoo diinta looga baxayay ah falaa tajcaluu lilaahi andaadan ilaahay kuwa shabbaha ee aad kala mid dhigaysaan ilaahay ha u yeelina kaa asaga ahi dee waa gaalnimadii weynaydoo diinta looga baxayo oo qofkii ku dhinta cadaabka ku waaraya nidka labaadna oo ilaahay cid kale wax loogu darayana waa shirkiga asqarka ahoo tusaale ahaan nin reemiyiya nebiga wuxuu ku yidhi maa shaa allahu washi'ta kitaabkaan ku arki doonaaye adiya alla wixii aad doontaan unbaa dhici markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi ajcaltanii lilaahi niddan ma ilaahay mid wax lalahaad iga dhigtay saad u socotay ha odhan sidaase waxaad tidhaahdaa maa sha allaahu waxdahu ilaahay keligii wuxuu doono umbaa dhacaya dheh aniya ilaahay waxay isugu kaaydan ilahay waxba lamalihi anugu taa noocaasoo kale taaho nidkaahoo nebigu uu tilmaamayo waa shirki asqar shirkul alfaad ah ma gaarsiisna shirkigii weynaa kay doonaya ha noqotee shirki meeluu joogaba ka dheero oo iska ilaali man maata qofkii dhinta wahuwa yadcuu lilaahi nidan waxay ku tusin qofkii horay mushrig u ahaa oo ilaahay cid kale la baryey oo ilaahay xuquuqdiisa ugoonida cid kale ugu daray laakiin aan ku dhimana kabacdi ka toobad keenay caymuu leeyihi laga hadlaya waa qofkii shirkiga ku dul dhinta weeyaan man maata qofkii dhinta wahuwa yadcuu asagoo ugu yeeraya lilaahi alle nidan hadii la yidhahdo wahuwa yadcuu asagoo baryaya min duunillaahi alle sukadi duunullaahi laba macnaa laga wada min duunillaahi min hayrilaahi alla cid ahayn ama min duunilaahi alla cid ka sokaysa dakhala naara naarta ayuu gelayaa horay buuna ka gelin waana ku waaraya rawahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday can jaabirin jaabir xaggiina uga sugnaaday radia allaahu canhuma anna rasuulallaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man ruuxii laqiya la kulma allaaha alle laa yushriku xaal uuna la wadaajinayn bihi alle shayan waxba cidduu dooni ha noqdo cidna aan ilahay wax ugu darayn dakhala aljannata jannaduu gelaya waman ruuxii laqiya la kulma huwa alle yushriku xaaluu la wadaajinaya bihi alle shay-an shay oo shirkigi weynaabu ku dhaca dakhala naara naarta ayuu gelaya fiihi xadiidkan waxaa ku dhex sugan masaa'ilu masaa'il baa ku dhex sugan al-uulaa masalada koobaad alkhawfu waa in laga baqo min ashirki cabsi min ashirki gaalnimo gaalnimada waa in laga baqo oo la iska ilaaliyo sababtoo ah haddaad la dhimatay ilaahay kuu dhaafi maayo in allaha laa yakfiru an yushrika bihi soomaynan soo marin gaalnimo qofkii la dhinta ilaahay waxba kama dhaafo maadaama marka qofkii la dhinta aan dembi loo dhaafaynin inaad mar walba ka cabsato tira ilahu gaalnimaan kaa magan gala allahuma inna acuudu bika min alkufri walfuqri alfaqri buu nebigu odhan jiray ilaahu saboolnimo oo faqri ah iyo kufri baan kaa magangelaya ad buu nebigu ilahay uga magangeli jiray gaalnimada ahaaniyatu masalada labaad ana istustuska iyo ha sheegaydu min ashirki shirkiga inay ka tirsan tahay in la ogaado wey oo waxaynu soo marray akhwafu maa akhaafu calaykum somayna soo ashirku lasqar shirku lasqar waa maxay alriyaa ahaaliatu masalada saddexaad anna min annahu istustusku min ashirki shirkiga ayuu ka yahay al asqari ee wuxuu ka yahay shirkiga yar laakiin ogow istustus saxaa jira istus waa maxay haddaad dad acmaal aad samaynaysid iyo tustid laakiin waxaad u tusiysay ay tahay inay kaaga daydaan khayrka shirki maaha tusaale nabigeenna mimbarka maalin fuulay alayh isalaatu wasalaam korkiisuu salaadda ku xirtay korkiisuu ku rukuucay korkiisuu ku ictidaalay sujuuddii markuu yimid buu dhulka yimid oo dhulku ku sujuuday markuu sidaa ku tukaday wuxuu yidhi arrinkaas aad arkaysaan waxaan u sameeyey lita'tamuu bii inaad igu dayataan oo camaashayda aragtaan nebigu marka muxuu u sameeyey inuu ayaga tusa soo maaha ma waxaa leenaha shirki bay ahayd maya dad baa soo hor fadhiiso cashar buu kuu akhrinaya casharkuu ku akhrinayo ku tusinaya waa ku hor fadhiyaa ma waxa leeyahay maadaamaad isoo hor fadhiisatay oo aan ku arkay adoo cashar akhrinayo aad i tustay mushrik baa tahay maya ma la odhanayo awal ma intuu dhuntuu kuu akhrin laha meele wax kaaga sheegi laha telefonadu kaa soo wici laha marka imaamkii baa ina tujinayo khadiibkii baa inoo khudbaynayo waynu arkaynaa iyo kelimaadkiisii baynu u jeednaayo wuxuu samaynayaan arkayna qof baa wuxuu ku yidhi salaadda sidii loo tukadaan ku baraya fiirso marka wax kasta oo qofka cibaadaah inta la sameeya dadka la tusaay riyo iyo istusus ma noqdaan qaarna istusus buu noqdaa qaarna sax iyo cibaado saxuu noqdaa maxaa lagu kala garan karaa niyada unbaa kala saaraysa ayib alraabicatu masalada afraad annahu istustuska akhwafu maa shay midka loogu cabsi midka ugu cabsi badan weeyaano yukhaafu looga baqayo minhu xaggiisa cala saalixiina dadka wanaagsan saxaabadii nebigu ula jooga wuxuu leeyahy akhwafu maa akhaafu calaykum haddii nebi maxamed saxaabadiisii uu ku leeyahay waxaan la arko waxaan idinku cabsi badanahay waa shirkiga yar oo saxaabadu ay yihiin dadka wanwanaagsan dadkii ugu wanwanaagsanaa aniga adugu xaggee joognaa oo cilmigeennu yaryahayoo camalkeennu iska yaryahayoo dheefteenna iyo waxa weyaan sadka adduunyo aan raadinayna uu badan yahay waxaa laga yaabaa wix yaroo aan samaynaba inaan idhaahno xoogaa wax kale inaan ku raadinaa laga yaaba marka waxa loogu cabsi badan yahay dadka saalixiinta inuu soo galo cibaadadooda badanaysa maalan qur-aan akhriskooda badanhaya salaadooda badanaysa qaraabo xiriirkooda jihaadkooda halkaasaa laga yaabaa shaydaanku inuu ka soo galo yihahdo alla maxaad ninta laba xaniyood nin rag ahta marka waxaad mudan tahay in lagu ammaano biladgeesi lagu siiyo marka halkaasuu kaasoo galay markaasuu caasha taagahaya wuxuu rabaa weligii biladgeesi inuu sugo camalkiisii marka wanaagsanaa waxaa niyada uu kaga waswaasiyey shaydaanku waa ka burinaya alkhaamisatu masalada shanaad qurbuljannati jannada dhowaanshaheeda wey iyo wanaari naarta labadaba waa dhow yihiin say u dhow yihiin hadda waxay ku xidhan tahay naartu inaad cadaabka dhimatid adoo ilaahay u shirki samaynaya horaad naarta ka gelaysa jannadana waxaa kaa xiga inaad ku dhimatid tawxiid horaad jannada ka gelaysa soo labadaba xadiidkooda maynaan soo marin man laqiya allaha man laqiya allaha labadaba kusoo mar sidaa awgeed baa nebigu sheegay sal alla alay jannada qofkeen iyo naartu labadaba inay uga dhow min shiraaki naclihi kabta aad qabtid indhasheeda iyo suunkeeda fartaada iyo suulkeeda ku dhex jira kaas ayadaa jannadu waa kaga dhowda naartuna waa sidoo kale labaduba waa dhow yihiin marka asaadisatu masalada lixaad aljamcu in la kulmiyo weeyo la isu geeyo bayna qurbihimaa labadooda dhawaanshahooda dhexdiisa fi xadiiin waaxidin hal xadiid oo keliya dhexdii calaa camalin camalkaasoo mutaqaaribin weliba isu dhow fi suurati xagga bidhaanta iyo calaa camalin waaxidina nusqada qaybbaa qora camal keli ah ayib meesha marka maxaa ka soo baxay waxaan soo maray man laqiyallaaha laa yushriku bihi shay-an dakhala aljannata qofkii ilaahay la kulma isagoon shirki u samaynayn jannaduu galaya marka u fiirso xadiidkii qaybtiisa da maxaa ku qoran waman laqiyahu ilaahi qofkii la kulma yushriku bihi shayan jannadii iyo naartii dhowaanshahoodii baa waxaa lagu jamciyey hal xadiid weliba camalkii waa maxay qofkii ilaahay la kulmo oo ku dhinta intaa waa ka yihiin laakiin maxay kala duwan yihiin shirki ku dhinta iyo tawxiid ku dhinta oo shirkiga iska ilaaliya asaabicatu masalada toddobaad anna man ruuxa laqiya la kulmo hu alle yushriku baa i qoran nusakda qayb waxay qoran laa yushriku bihi shayan dakhala aljanna man laqiya qofkii la kulma hu alle kula kulma la kulma yushriku xaal uu la wadaajinaya bihi alle shay-an shay dakhala naara naartu gelaya walow kaana haba ahaado min acbadinnaasi dadka midka ugu cibaado badan ah, dadka ruuxa ugu cibaado badan ba ha noqdo walow intaa doonta intaasoo jeer xaji intaasoo dheerjeersoon intaasoo qur-aanka markii dhammee intaasoo cibaadaha samee kitaabta akhri haddaad doontid marba adoon iska warqabin haddiiba shirkigu noocaa inta kuu galay ama iska warqabo ula kac u sameeyey shirki aad la godgashay wixii cibaadahayd oo dhan oo aad samaysoo kale waxba kuu tari wayna dhacdaa dad badanoo isu haysta inay saxan yihiin oo cibaadaysanaya inuu camalkooda shirki ka buriyo sida ogeed baa nebigeenna ilaahay ku yidhi lain ashrakta layaxbatanna camaluka haddaad shirki samaysa wax keenaya qiyaamada ilaahay inuu naxariistiisa kaa durjiyo maanta yaysan karkaarka ku weydaarin wa can ibni mascuudin cabdulaahi bni mascuud waxaa laga wariyay radi allaahu canhu anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man qofkii maata geeriyooda wal xaal huwa asaguna yadcuu uu baryayo maxaa halkaa idinku xiga lilaahi min duunilah idiin qora min duunilah idiin qori maayo wa huwa asagoo yadcuu ugu yeeraya lilaahi alle middan mid ilaahay la siman oo shabbaha dakhala naara naartu gelaya rawahu lbuhaariyu buhari baa wariy buhaari waxaa ku qoran man maata wa huwa yadcuu min duuni niddan min duunillahi baa ku qoran min duunillahi waa laga yaabaa qaybo ka mida ah ku saaro laakiin bukhaari intaan ka arkay laba min duuniillaahi baa ku qoran hmm. man maata wahuwa yadcuu lilaahi soo maa ya Ah. Ah. marka nidigu waa shabiih shabiihan weeye wa huwa yadcuu asagoo ugu yeeraya lilaahi alle niddan ay shabiihan mid la mida leeyahay ilaahay wax shabahaa jira sidaa qofkii yidhaahda rawahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyay walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday can jaabiri bni cabdilaahina uga sugnaday can jaabirina jaabirna uga sugnaaday radi allahu canhu anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man ruuxii laqiya la kulma allaaha alle laa yushriku xaal uusan la wadaajinayn bihi alle shay-an waxba dakhala wuxuu gelayaa aljannata jannaduu gelaya man qofkii laqiya la kulma hu alle yushriku xaaluu la wadaajinaya bihi alle shay-an shayna waxna dakhala naara naarta ayuu gelaya ayib xadiidkani waa laba qaybood man maata wahuwa yadcuu lilaahi niddan qofkii asagoo cid ilaahay ka sokaysa baryaya ama ilaahi baa cidu wax la leedahay leh sidaa ku dhintay naar ilaahay buu gelaya weliba ha gale weligii wuu ku jirayaa ka soo bixi maayo qofkii shirki ku dhintay oo gaalnimo shirkiya qabri la galay waa u dhammaatay qofkaas ah, waa u dhammaatay kaasi marka waa mid kan kale waxaa weeye qofkii ilaahay la kulma kaasuu ka soo horjeeda cagsi asagoon ilaahay u shirki samaynayn jannadu gelaya inuu kaasi janno gelaya maadaamuu tawxiid qabri la galayna shaki kuma jiro laakiin janna gelitaankaa laba u qaybsama saan horay u tilmaannay gelitaan awaliyahoo marka ugu horraysaba inuu galaba iyo gelitaan ma'aaliyahoo aakhirkiisa unbuu ku dambayn doonaa walow marka horeba ha la soo cadaabay hadii la doono mar un jannada ilaahay wuu geli qof jannada ilaahay galana kama soo baxo ayib kan dambe qaybta ugu dambaysa wama laqiyahu yushriku bihi shay-an kii hore unbuu la mid yaho naarta inuu gelayo qofkaasi waana gelitaan abadi ah oo usan weligii ka baxaynin ayib weligii ka bixi maayo nidka ilaahay loo sameeyo shirkiga ah laba u qaybsamaa kow nid iyo shabiihid gaalnimadii weynaydoo diinta looga baxayay ah falaa tajcaluu lilaahi andaadan ilaahay kuwa shabbaha ee aad kala mid dhigaysaan ilaahay ha u yeelina ka asaga ahaydee waa gaalnimadii oo diinta looga baxayo oo qofkii ku dhinta cadaabku ku waaraya nidka labaadna oo ilaahay cid kale wax loogu darayana waa shirkiga asqarka ahoo tusaale ahaan nin reemiyiyaa nebiga wuxuu ku yidhi maa shaa allahu washi'ta kitaabkaan ku arki doonaaye adiga alla wixii aad doontaan umbaa dhici markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi ajacaltanii lilaahi niddan ma ilaahay mid waxlalahaad iga dhigtay siaad u socotay ha odhan sidaase waxaad tidhaahdaa maa shaa allaahu waxdahu ilaahay keligii wuxuu doono unbaa dhacaya dheh aniya ilaahay waxaa isugu kaaydaran ilahay waxba lama lihi anugu taa noocaasoo kale taaho nidkaahoo nebigu uu tilmaamayo waa shirki asqarahoo shirkul alfaad ah ma gaarsiisna shirkigii weynaa kay doonay ha noqotee shirki meeluu joogaba ka dheero oo iska ilaali man maata qofkii dhinta wahuwa yadcuu lilaahi nidan waxay ku tusin qofkii horay mushrig u ahaa oo ilaahay cid kale la baryey oo ilaahay xuquuqdiisa goonida cid kale ugu daray laakiin aan ku dhimana kabacdi ka toobad keenay caymuu leeyihi waxaa laga hadlaya waa qofkii shirkiga ku dul dhinta weeyaan man maata qofkii dhinta wahuwa yadcuu asagoo ugu yeeraya lilaahi alle nidan haddii la yidhahdo wahuwa yadcuu asagoo baryaya min duunilaahi alle sukadi duunullaahi laba macnaa laga wadaa min duunillaahi min hayriillaahi alla cid aan ahayn ama min duunillaahi alla cid ka sokaysa dakhala naara naarta ayuu gelayaa horay buuna ka gelin waa ku waaraya rawahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday can jaabirin jaabir xaggiina uga sugnaaday radia allaahu canhuma anna rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man ruuxii laqiya la kulma allaaha alle laa yushriku xaal uuna la wadaajinayn bihi alle shayan an waxba cidduu dooni ha noqdo cidna aan ilahay wax ugu darayn dakhala aljannata jannaduu gelaya waman ruuxii laqiya la kulma huwa alle yushriku xaaluu la wadaajinaya bihi alle shay-an shay oo shirkigi weynaabuu ku dhaca dakhala naara naarta ayuu gelaya fiihi xadiidkan waxaa ku dhex sugan masaa'ilu masaa'il ku dhex sugan aluulaa masalada koobaad alkhawfu waa in laga baqo min ashirki cabsi min ashirki gaalnimo gaalnimada waa in laga baqo oo iska ilaaliyo sababtoo ah hadaad la dhimato ilaahay kuu dhaafi maayo in allaha laa an yushrika bihi somaynan soo marin gaalnimo qofkii la dhinta ilaahay waxba kama dhaafo maadaama marka qofkii la dhintaa aan dembi loo dhaafaynin inaad mar walba ka cabsato tira ilahu gaalnimaan kaa magan gala allahuma inni acuudu bika min alkufri wlfaqri walfaqri buu nebigu odhan jiray ilaahu saboolnimo oo faqri ah iyo kufri baan kaa magangelaya ad buu nebigu ilahay uga magangeli jiray gaalnimada ahaaniyatu masalada labaad ana ariyaaa istustuska yaha lagaa sheegaydu min ashirki shirkiga inay ka tirsan tahay in la ogaado wey oo waxaynu soo marray akhwafu maa akhaafu calaykum somayna soo ashirku lasqar shirku lasqar waa maxay alriyaa ahaaliatu masalada saddexaad anna min annahu eh, istustusku min ashirki shirkiga ayuu ka tirsan yahay alasqari ee yara istustusku wuxuu ka tirsan yahay shirkiga laakiin ogow istustus saxaa jira istus waa maxay haddaad dad acmaal aad samaynaysad iyo tustid laakiin waxaad u tusaysay ay tahay inay kaaga daydaan khayrka shirki maaha tusaale nabigeennaa mimbarka maalin fuulay alayh isalaatu wasalaam korkiisuu salaadda ku xirtay korkiisuu ku rukuucay korkiisuu ku ictidaalay sujuuddii markuu yimid buu dhulka yimid oo dhulku ku sujuuday markuu sidaa ku tukaday buu wuxuu yidhi arrinkaas aad arkaysaan waxaan u sameeyey lita'tamuu bi inaad igu dayataan oo camaashaydaad aragtaan nebigu marka muxuu u sameeyey inuu ayaga tusa soo maaha ma waxaa leenaha shirki bay ahayd maya fasaad baa soo horfadhiiso cashar buu kuu akhrinaya casharkuu kuu akhrinayo ku tusinayo waa ku horfadhiyaa waxaa la maadaamaad isoo hor fadhiisatay oo aan ku arkay adoo cashar akhrinayo aad i tustay mushrik baa tahay maya ma la odhanayo awalma intuu dhuntuu kuu akhrin laha meele wax kaaga sheegi laha telefonadu kaa soo wici laha marka imaamkii baa ina tujinayo khadiibkii baa inoo khudbaynayo waynu arkaynaayo kelimaadkiisii baynu u jeednayo wuxuu samaynayaan arkaynaa qof baa wuxuu ku yidhi salaadda sidii loo tukadaan ku barayaa fiirso marka wax kasta oo qofka cibaado aho inta la sameeya dadka la tusaayo riyo iyo istusus ma noqdaan qaarna istusus buu noqdaa qaarna sax iyo cibaado saxuu noqdaa maxaa lagu kala garan karaa niyada unbaa kala saaraysa ayib alraabicatu masalada afraad annahu istustuska akhwafu maa shay midka loogu cabsi midka ugu cabsi badan weeyaano yukhaafu looga baqayo minhu xaggiisa cala saalixiina dadka wan wanaagsan saxaabadii nebigu ula jooga wuxuu leeyahy akhwafu maa akhaafu calaykum haddii nebi maxamed saxaabadiisii uu ku leeyahay waxaan la arko waxaan idinku cabsi badanahay waa shirkiga yar oo saxaabadu ay yihiin dadka wanwanaagsan dadkii ugu wanwanaagsanaa anigii adugu xaggee joogna oo cilmigeennu yaryahayoo camalkeennu iska yaryahayoo dheefteenna iyo waxa weyaan sadka adduunyo aan raadinayna uu badan yahay waxaa laga yaabaa wix yaroo aan samaynaba inaan idhaahno xoogaa wax kale inaan ku raadina laga yaaba marka waxa loogu cabsi badan yahay dadka saalixiinta inuu soo galo cibaadadooda badanaysa maalan qur-aan akhriskooda badanahaya salaadooda badanaysa qaraabo xiriirkooda jihaadkooda halkaasaa laga yaabaa shaydaanku inuu ka soo galo yihahdo alla maxaa ninta laba xaniyood nin rag ahta marka waxaad mudan tahay in lagu ammaano biladgeesi lagu siiyo marka halkaasuu kaasoo galaya markaasuu caasha taagahaya wuxuu rabaa weligii biladgeesi inuu sugo camalkiisii marka wanaagsanaa waxaa niyada uu kaga waswaasiyey shaydaanku waa ka burinaya alkhaamisatu masalada shanaad qurbuljannati jannada dhowaanshaheeda weeye iyo wanaari naarta labaduba waa dhow yihiin see u dhow yihiin hadda waxay ku xidhan tahay naartu inaad cadaabka dhimatid adoo ilaahay u shirki samaynaya horaad naarta ka gelaysa jannadana waxaa kaa xiga inaad ku dhimatid tawxiid horaad jannada ka gelaysa soo labadaba xadiidka mayna soo marin man laqiya oo man laqiya laha labadaba kusoo mar sidaa awgeed baa nebigu sheegay sal lla alay jannada qofkeen iyo naartu labadaba inay uga dhowdahay min shiraaki naclihi kabta aad qabtid in dhasheeda iyo suunkeeda fartaada iyo suulkeeda ku dhex jira kaas ayadaa jannadu waa kaga dhow naartana waa sidoo kale labaduba waa dhow yihiin marka asaadisatu masalada al aljamcu in la kulmiyo weeyo la isu geeyo bayna qurbihimaa labadooda dhowaanshahooda dhexdiisa fii xadiidin waaxidin hal xadiid oo keliya dhexdii calaa camalin camalkaasoo mutaqaaribin weliba isu dhow fi suurati xagga bidhaanta iyo muuqaalka calaa camalin waaxidina nuskhada qaybbaa qora camal keliah ayib meesha marka maxaa ka soo baxay waxaan soo maray man laqiyallaaha laa yushriku bihi shay-an dakhala aljannata qofkii ilaahay la kulma asagoon shirki u samaynayn jannaduu galaya marka u fiirso xadiidkii qaybtiisa da maxaa ku qoran waman laqiyahu ilaahi qofkii la kulma yushriku bihi shay jannadii iyo naartii dhowaanshahoodii baa waxaa lagu jamciyey hal xadiid weliba camalkii waa maxay qofkii ilaahay la kulmo oo ku dhinta intaa waa ka yihiin laakiin maxay ku kala duwan yihiin shirki ku dhinta iyo tawxiid ku dhinta oo shirkiga iska ilaaliya asaabicatu masalada toddobaad anna man ruuxa laqiya la kulma hu alle yushriku baa i qoran nusakda qayb waxay qoran laa yushriku bihi shayan dakhala aljanna man laqiya qofkii la kulma hu alle kula kulma la kulma yushriku xaal uu la wadaajinaya bihi alle shay-an shay dakhala naara naartu gelaya walow kaana haba ahaado min acbad innaasi dadka midka ugu cibaado badan ah, dadka ruuxa ugu cibaado badan ba ha noqdo walow intaa doonta intaasoo jeer xaji intaasoo dheerjeersoon intaasoo qur-aanka markii dhammee intaasoo cibaadaha samee kitaabta akhri haddaad doontid marba adoon iska warqabin haddiiba shirkigu noocaa inta kuu galay ama iska warqabo ula kac u sameeyey shirkii aad la godgashay wixii cibaadahayd oo dhan oo aad samaysoo kale waxba kuu tari wayna dhacdaa dad badan oo isu haysta inay saxan yihiin oo cibaadaysanaya inuu camalkooda shirki ka buriyo sidaa ogeed baa nebigeenna ilaahay ku yidhi lain ashrakta layaxbatanna camaluk haddaad shirki samaysa